alxamdu lilaahi rab اlcaalamiina wlcaaqibaة lilmutaqiina wla cudwaana ila clى اظaalimiina washhadu an laa ilaha ila اllah waliyu saalixiina washhadu ana muxamada cabduhu rasuuluh ama bacd walaalayaal khudbadeenna maanta waxay ku saabsan tahay arrin muhim inoo wada ah waxaanan xilligan ugu beegay arrintan sanad cusub oo sanadka dadku ay ku taariikhaystaan hadda ama ummaddu inta badan ay wax ku xidhato ayaa bilow inagoo bishii janawari baan ku jirnaa marka waxaa loo baahan qofku balyn markuu dejisanayo ama khuda uu wax samaysanaayo inaad ku darsato bal waxyaabaha sanadkan aad rabto inaad xaqiijiso inaad wax xaqiijin karto ood isweydiiso su maxaa qof walbow kuu diyaarsan sanadkan cusub aan ku jirna maxaa kuu diyaarsan maxaa maskaxdaada ku jira qalin iyo warqad intaad qaadatay wax ma isi saarto ma isku day sanadkan xaqiijiso ayib maxaa la yidhaahdaa culuwulhimma inuu hansara qofku u yeesho culimmada muslimiintu way tacriifiyeen oo waxay ka bixiyeen qeexitaan waxaana lagu qeexay inay tahay anniyatu saadiqa waa niyad dhab ah waa casiima waa go'aan dhab ah waa doonitaan xoog badan tayib oo waxa fiican la raba in la xaqiijiyo waxa xunna laga tago culimmada qaar waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa shayga aad u socota ee fiican intaad ka gaadhayso waxa ka sokeeyo oo dhan inuu kula yaraado istisaar maa duuna nihaaya meesha aad u socoto waxa ka sokeeyo oo dhan inuu kula yaraado haddaba allah subxaana wa tacaala fi kitaabihi alcasiis isagoo ku boorinaya dadka inay waxa fiican u tartamaan oo himal caaliya waxay ka suura gashaa sideedaba dad tartami markaad aragto oo meel fiican u socda ayay ka imaan kartaa allah wuxuu idhi subxaana saabiquu ila makfirati min rabbikum u fiirso tasaabuq waa tartan weeyaan allah wuxuu idhi mar kale wa fii daalika falyatanaafasi ilmutanaafisuun arrimahaas jannada iyo waxa fiican dadka fiican haw tartama allah wuxuu yidhi yusaaricuuna fi lkhayraat dadka fiifican markii laga hadlayay waxay u degdegayaan oo u kala cararayaan khayraadka wahum lahaa saabiquun ayib haddaba aayaadka waxay ku tusinayaan in ay jirto meel sare oo la rabo inaad xaqiijiso inaad niyadaa leedahay rasuulka sal allahu calayhi waaalih wasalam markuu ka hadlayey jannada wuxuu yidhi idaa sa'altum ullah aljanna aljanna waa janno ilaahay subxaana wa tacala haynagu wada arsaaqo meeshaad janno ka gashaba janno wey laakiin haddaad allaah weydiisan xaggeed weydiisan wuxuu idhi idaa sa'altum fa innahu awsadu ljannati wa acla aljanna haddaad alla weydiisanaysaan jannada jannatulfirdows weydiista taas weydiista maxaa jira midda u sarraysa rabaa inuu qofku hanka intaa leeg u lahaado ayib rasuulka sal اllahu alayh wali wasalam markuu ka hadlayay qofka muminka ah wuxuu hi almumin اlqawiyu khayru min almumin اضaciif wafii kuli khayr muminka qawiga ayaa ilaahay xaggiisana looga jacayl badan yaha kana khayr badan midka daciifka wa fii kuli khayr istacin billaahi walaa tacjis alla kaalmayso oo ha ka cajise idan alhima alcaaliya qofkii leh ayaa waxaa ka suuragelaya inaadan caajisin ood sii socoto ood kor aad u socoto in sha allahu tacaala culimmadii waxay yidhaahdeen salafku nin ka mida wahab in istaطacta anlaa yasbiqaka ila اllahi axadu fafcal hadaad awooddo u fiirsa hadalka haddaad awooddo qofna inuuna kaaga badinin adigu noqo lambar wan bimacnaa khayraadka w walba salaadihii lambar wan soonkii lambar wan sadaqadii lambar wan khayrkii kale lambar wan walba lambar wan adigu istaag haddaad awooddo weeyaan ninkaba yaa abaa wuxuu yidhi wainii bal u fiirso ninkaa himada saaran wuxuu yidhi wainii wain kuntu lakhiira zamaanuhu la'aatin bima lam tastatichu lawaa'ilu anigu aban ahaado qof gadaal ka yimid ummado badan baa naga horreeyey oo kaa hormaray laakiin waxaan rabaa buui inaan xaqiijiyo dadkii hore waxayna xaqiijinno waxaan hadda aad aragtayna teknolojiyada casriga adduunka ka jirta oo maalinba mid cusubi soo baxayo dadkii hore ma xaqiijinin soo sax ma mayna samayn ma ina gaadhin marka qof baa imaanaya wuxuu rabaa inuu xaqiijiyo dadkan dhan wax ayna xaqiijinin dunida dhan waxaan oolin ku fikirayaa inuu isagu keeno waa hima caaliya soo ma laa stasfilanna sacba u udrika almuna faman qaadat alamaanu ila lisaabirin ayib midda kalena waxaa la yidhaahdaa nin shaacira walam ara fii cuyuubi innaasi caybanka naqsi alqaadiriina cala tamaam yacnii ceebaha waxaa ugu badan wax uu qofku zuulin karo oo uusan zuulinaynin arrin baad rabtaa inaad iska tirtirto waad awooddaa inaad iska tirtirto laakiin weligii waa kula soconaya ma samaynays maalan jahliga oo kale ka soo qaadan qofku waa jaahil cilmi baran mays waxba ma barat weligaa dadka iska dhex joogtaa ayib waa jahli waa sifo xunoo kuu quntay laakiin waad zuulin kartaa ma zuulinaysid ayib qofku markuu rabo inuu wax fiican sameeyo yaquusu lbaxra man alaba alaali waman alaba alculaa sahira alayaali waman alaba alculaa min hayri kadin adaaca alcumra fii alabi lmuxaali taruumu lmajda uma tanaamu canhu laqad admaca nafsuka fi muxaali yacnii haddii dadka waad aragteen badda raba inay wax ka soo bixiyaan oo jawharta iyo waxyaabaha fiifiican kala soo dhex baxaan galaan soma badda ayaa la dhexgalaa markaasaa jawharta la helaa marka ma suuragelayso inaad waxaas fiican hesho adigu oon hawsha u gaadhin asxaabu rasuulillaahi waxay ahaayeen wax cajo badan yani himadooda meesha ay joogtay nin waxaa jira la odhan jira rabiica alaslami oo rasuulka u adeegi jiro oo khaadim u ah maalin maalmaha ka midoo wax fiican qabtay rasuulku aad buu ugu bowey wuxuu ku rabiicow maxaa rabtaa inaan kuu sameeyo sel wuxuun weydiiso wuxuu yiri as'aluka muraafaqataka filjanna waxaan rabaa anugu jannada adiga inaan meel kula dego ka warrama qofka hankiisu meeshu ku xidhan meeshu uu saaran yahay nebiyullaahi muxamed sala allahu calayh waali wasalam khayru khalqillaahi oo ilaahay subxaana wa tacaala u dhaafay dunuubtii horiya dambe intoo dhan loo sheeg oo maca daalika oo nabigii ilaahay subxaana wa tacaala inuu haddana rabo afdalu lrusuli waalambiyaa yaa wuxuu rabaa inuu meel isagu la dego isaguna wuxuu yidhi wax weyn baa dalbatae acinii calaa karati sujuud aduguna salaad badan soo tuko halkaas culimmadu waxay yidhaahdaan salaadu waa asbaabta jannada lagu galo ayay ku jirtaa ayib rasuulku maruu ka hadlay sal allah alay slm ummadda ku jira buu ihi oo kun oo jannada gelaya biqayri xisaabin walaa cadaabin saxaabi baa soo boodoo yidhi toddobadaas waa sabcuuna alf yani ummaddan adartee balaayiinta malaayiinta ah yaa wuxuu yidhi toddobaatankaasuu rabaa udcu llaah an inaan ka noqdo aniga ilaah ii beyti markaasuu anta minhu aduu ka mid baa tahay sare abu bakr radi allaahu canhu ardaah wuxuu yidhi albaabada jannada ee sideedda aba ah waxaa jira qof looga wici doono albaab walba malaa'igta taagan waa u yeedha kaale kan ka gal kaale kan ka gal kaale kan ka gal markaasaa rasuulku wuxuu yidhi yaa rasuul allah maa man duciya min tilka alabwaabi min daruura fahal yudcaa axadun min tilka alabwaabi kulliha ma jiraa looga yeedhi doono sideedaba wuxuu ku yidhi haa nacam waarjuu an takuuna mina insha allahu adaa ku jira waa himad sare uu raadinaya abaa hurayre radia allaahu canhu ardaah rasuulku khanaa'in buu qaybinaya xoola dadku way weydiisanayaan ani waxisi rasuulka wuxuu yidhi abaa hurayre maad xoolahani weydiisatid wuxuu yidhi yaa rasuul allah callimnii mima callamaka allah aniga wuxuu ilaahay ku bara i bar ma u socdo xoolaha waxba ma ah ayib marka sidaasay ahaayeen culuwulhimma ay ka joogeen wuxuu yidhi axmed shawqi adayru yairu bijanaaxay shimbirku markuu duulayo wuxuu ku duulaa ee labada garab waa aragteen qofkuna wuxuu ku duulaa himadiisa meel sare himadiisa ku duulaa walidaalika buu ibnulqayim wuxuu yidhi nafta fiicani waxa wanaagsan ma ogiye wax kale kuma qanacdo nafta xumina waxay ku degtaa qashinka sida daqsiga oo meelaha wasakhda ugu dego baad nafta liidato ugu arkaysaa meelaha xunxunka ah marka dadku waa kala labadaaw qofna meel saruu raadinaya qofna waxyaaba qashinu ku warwareegaysanaya ibnuljawsi baa isna wuxuu yidhi qofka caaqilka ah waxaa u habboon shayga muhimka ah inuu gaadho wax allo wixii suuragal ah laba miisaal buu marka keenay wuxuu yidhi hadday suuragal tahay in la yidhaahdo qof baa samada tegay oo dayaxa gaadhay waxaan arki lahaa ruuxa aan gaadhin inuu yahay muqasir gaabinayo hadday jiri lahayd buuhi nabinimada la odhan lahaa ijtihaad iyo dadaal baa lagu heli waxaan arki lahaa qofka aan noqonin inuu yahay qof gaabinaya laakiin uu ka dabato wuxuu yidhi dee suuragal ma aho ijtihaad nabinimo laguma helo oo wax ilaahay qofka uu siiyo subxaanahu wa tacaala ayib haddaba asbaab badan baa jirta oo qofka inuu himad caaliya u yeesho waxaa ka mida inuu ilaahayba abeecada dadka qaar uu u meel sare inay higsadaan ilahaybaa u sameey dadka u kala samey wad arta labada walaanahe labada dae isku xigta buu midna wax fiican ka fikiri midna meel xun iyo qashinka iyo wuxuu meelaha ee dadku farfadhiyaan buu fadhiyaa waa sababka labaade labada waalidna aharkooda waxay ku leeyihiin raad weyn inay wax fiican ilmaha uga sheekeeyaan himad sare ayuu ku abuuraa waa marka saddexaada biicada uu qofku ku noolyahay haddii dad wawanaagsan oo culimi iyo mutacalimiin iyo dad uu higsado ay ku jiraan isaguna waa higsanaya wad aragta ilmuhu halkaasu higsanaya waxaa ka mida iimaankaaga oo weyn ibnu taymiya baa wuxuu yidhi dadka ahluliimaanka ahluliimaan yanaaluuna fi lmudda alyasiira wakhti yarba waxay ku gaadhaan wax aan dadka kale quruun wa ajyaal sannado iyo sanado ayna gaadhayninba iyagu ku gaadhaan ayib marka waxaa la rabaa dadku waa mukhtalaf bay marka ku yihiin miaal yacni dadku eh, himo caaliya wa isku khilaafsan ninba meel u badi oo qofba wax uu niyada ku hayaa afar ninba waxay isugu yimaadeen maalin kacbada dhinaceeda marka waxay ahaayeen eh, cabdulaahi bni cumar iyo curwa bni zubayr muscab ibni zubayr iyo cabdulmelik ibni marwaan marka nin walba wuxuu yidhi eh, muscabbaa wuxuu yidhi tamanow war waxaa rabtaan sheega nin walba maxaara ku fikira adduunkaan marka waxaa la yidhi adugu noo bilow maxaa ku fikiraysaa wuxuu yidhi anugu waxaan ku fikirayaa dalka ciraaq oo weligii dhib badnaa inaan madax ka noqdoon gacanta ku qabtaan ku fikirayaa buui waxaa kaloon ku fikiri buur laba gabdhood oo akhyaar ahaayoo caraboo dhanba tamadinaysay wada daba socdeen oo la odhan jiray sukayna ibnatulxuseyn iyo caaisha bintu talxa labadaa gabdhana inaan guursado ayaan ku fikirayaabu saddexdii arrimoodna wuu xaqiijiyey way u suuroobeen haye curwa ayaa la yidhi waa walaalkii dadku se kala duwan yihiin curwow bal adiguna maxaad niyada ku haysa wuxuu yidhi waxaan ku hayaa fiqiga iyo xadiidka rasuulka in layga xambaaro oo sheekh aan noqdo baan niyada ku hayaa isaguna sheekh buuna can curwata can caaisha baad meel walba ku arkay haddaad kutubta aad dhex gasho waxaa la yidhi isku day cabdulmelig ibnu marwaan adugu maxaa rabtaa niyada ku haysaa wuxuu yidhi alkhilaafa anugu magaalo ciraaq iyo fulan war kuma haye khilaafada oo dhan baan rabaa inaan gacanta ku qabto wuuna ku qabtay cabdulaahi ibni cumar baa layidhi aduu maxaad niyada ku haysaa wuxuu yidhi anigu aljanna in sha allahu tacaala narju waxaan ilaahay subxana wataala inay kulligoodba yihiin ee dadwada ahlujanna inay yihiin insha allahu tacaala ee dadka muslimiinta himad sare shaykhulislaam ibnu taymiya yacni maa min sheekh baa layidhi casrigan adduunkan jooga wadarta inta badan hadda ninkii raba inuu soo deliishado ama ha noqdo sheekha caqiido iyo fiq iyo xadiis iyo falsafa iyo tarbiya iyo suluuk iyo siyaasiya iqhtisaad wuxuu raba ha noqdo yaquul ibnu taymiya buu leeyahy cabdulmalik cumar eh, eh, binu cabdulcasiis baa maalin wuxuu yidhi waxaan leeyahay naf oo tawaaqa naf aad u damac badan baan leeyahay markii hore naftaydu waxay damacday buuhi imaara magaalada madiine inaan ka noqdo oday oon gacanta ku qabto wuuna noqday waxaan haddana naftaydu damacday buuhi khilaafada islaamka o dhan inaan qabto wuuna noqday hadda naftaydu wuxuu hi jannada ayay doonaysaa jannadan hadda rab marka waxa la yidhi ibn kaiir baa wuxuu fii taariikha ku soo guuriyey tarjamada cumar bin alcabdicasiis markuu sheegayey markuu dhintay cumar bin alcabdicasiis oo qabriga loo qaaday baa dabayl baa timid buur dabayl ayaa timid dabayshii markay meeshii ku xiratay qabriga ahayd warqad baa soo dhacday warqadda waxaa ku qoran bismi illaahi araxmaan araxiim baraa'atu min allaahi licumar bin alcabdicasiis min annaar tani waa beri noqosho cumar bin cabdicasiis uu beri ka yahay naarta waxayna culimmadu lagu fasiray midii uu tamaniyayuu hi hadda taasaan rabaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu siiye haddaba ayuhalaxiba waxaan rabaa gebagabada inaan idhaahdo wakhtiga la joogo awqaadu waa isku wada mid sanawaadkuna waa isku mid sanadkan hadduu yahay hijriga iyo kan miilaadiga mid walba hadduu yahay waa isku wada mid qofka muslimka inuu qorshe uu samaysto khudo inuu samaysto maxaa rabtaa inaad xaqiijiso maxaa rabtaa inaad gaadho sanadka soo socda maxaa mise